bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlahi رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اشhrx lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الmuأlif raximah الlah wlilkhafdi ثaلaثu calaamaatin culima waxaanu ku soo jirnay baabkii saddexaad ee kitaabka ajrumiga ee ahaa baabu macrifati calaamaat اlإcraab waxaynu nidhi waa baabka ugu dheer kitaabka ajrumiga haddana wuxuu ka waramayaa laba masale keliya ayuu ka waramaya labada masale uu ka warramayay waxay ahaayeen dikru calaamaati alicraab calaamadaha icraabta ayaa la sheegayay masalada labaadna waxay ahayd dikru mawaadici aqsaami alicraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami alicraab icraabkii qaybsamay ee calaamadaha yeeshay calaamadahaasi boosaska ay degayaan labada masalo keliyuu ka warramaya baabku waana baabka ugu dheer waxaynu soo qaadanay inu ka soo takhallusnay rafco calaamadaha ay lahayd iyo mawaadicdii ay lahayd rafco waxay lahayd afar calaamadood iyo haddaynu ijmaalino sideed mawdic haddaynu tafsiilinona koob iyo toban mawdic nasbana waxay lahayd shan calaamadood iyo sideed mawdic haddii aynu ijmaalino sida musanifku uu tilmaamay haddii aynu tafsiilinona koob iyo toban mawdic markaa wuxuu doonayaa tii saddexaad inuu halkan sheekhu raximah allahu uu ka guda galo waxa uu yidhi walilkhafdi khafdo waxaa u sugnaaday halaahu calaamaatin calaamado saddex a alkasratu kasro hoos dhig walyaau iyo ya walfatxatu iyo kordhig khafdana waxa ay leedahay sidii kuwa horeba ay u lahaayeen calaamado iyo mawaadic ayay iyaduna leedahay calaamado iyo mawaadic sheekha sidii caadada u ahayd wuxuu soo horu marin jiray calaamadaha sheegitaankooga halkana waa sidii oo kale wuxuu sheegay khafda calaamadaha ay leedahay kadibna waxa uu tilmaami doonaa calaamadahaasi mawaadicda ay degayaan markaa khafda waxay leedahay saddex calaamadood waxa u horeysa kasro qadamaha liasaalatiha wuxuu usoo horumariyey sheekhu iyada ayaa asal ah iyada inta la heli karo hayrkeed booskeega degi kari maayo iyadu marka ay cudurtowdo ayaa looga leexanayaa oo nawaayibteeda dambe ay imanayaan waxa uu ku xigsiiyey sheekhu ya buu ku xigsiiyey wahanaa biha ya ayuu ku labeeyey lnahaa bintulkasrati litawaludihaa canha cinda alishbaaci ya-da wuxuu ugu xigsiiyey ya-du kasrada inanteeda weeyi sababta inanteedii ku noqotayna iyada ayay ka dhalataa marka ya-da la dhergiyo waxa uu ku saddexeeyey oo u dambaysiiyey fatxadii sababtu waa maxay liannahaa ukhtulkasrati kasrada ayay walaala yihiin fii kowni kullin minhumaa xarakatan mid kastoo ka midii waa xarako kasraduna waa xarako fatxaduna waa xarako maadaama ay walaala yihiin uu dambaysiiyey wixii ka dhalanayena uu kasoo horumariyey le waa inanteedii wuxuu yidhi sheekhu walilkhafdi khafdo waxa u sugnaaday waa khabar soo taqadume khabarka halkiisunbaa lagu laqmeeya halaau calaamaatin waa mubtadiy o muahara walilkhafdi khafdo waxa u sugnaaday halaathu calaamaatin calaamado saddex ah ayaa usugnaaday sugnaaday soo celin waayo dee khabar maaha aha halaathu calaamatida dambe waa mubtade khafdaha hore soo taqadumeyna waa khabar walilkhafdi khafdo waxa u halaathu calaamaatin calaamado saddex a alkasratu hoos dhig walyaau iyo ya walfatxatu iyo kordhig fa ama alkasratu kasradii miyaa fa takunu waxay ahaani hiya kasradu calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafdo ayay calaamo u ahaan fii halaathati mawaadica meelo saddexa dhexdood bay calaamo ugu ahaan fi lismi ismi dhexdii ayay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey ismigii almunsarifi sarfoomayey wa jamci tagsiiri jajabinta jamaceega dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamicii almunsarifi sarfoomayey wa jamci lmu'anathi ka la dhadigeeyey jamiciisa jamaca dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamicii assaalimi bedda qabay ee waxa weeyaan fayoobaa ee jajabka ka nabada galay waxa sheekhu raximah llahu tacaala uu gudagalay calaamadahaasi saddexda ihi mawaadicdii ay degayeen marka kasro waxay degtaa buu yidhi iyadoo khafdo calaamo u noqonaysa saddex meelood ismi mufrada oo munsarifa horeynuu soo tacriifinay ismi mufrada oo munsarifa waxaa la odhan jiray maa dalla calaa waaxidin wa qabila atanwiina waalkhafda bilkasrati waa waxa ku tusiya wax shay keliya aqbalana tanwiin tanwiintu waa maxay baynu nidhi nuunun saakinatun talxaqu aakhira ismi lafdan watufaariquhu khata waa laba shaqalka iyo soo ma ya laba shaqalkaa tanwiin la yidhahdaa soo ma e waxaynu nidhi ismiga xarafkiisa ugu dambeeya laba xarako oo isku mida marka la saaro nuunta lagu dhawaaqaa tanwiin la ydhahdaa waa khalad waa laba shaqalka oo laba kordhiga iyo laba godaalka iyo laba hoosdhiga tawin lama idhahdo nuunta lafteeda tawin la idhahdo ismiga xarafka ugu dambeeya laba xarako oo isku jinsiya oo isku mida marka la saaro nuunta lagu dhawaaqaa tanwiin la idhaahdaa waka markaa kaa hor inusoo tacriifinay de markaa maxaa la odhanayaa marartu bizaydin soo ma bizaydin alba xarfu jarin zaydin ism majruurun bilba wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala akhirihi liannahu ismun mufradu munsarifun haddaba culimay munsarifku waa aladii yaqbalu tanwiina faqad cinda bnu malikin maxamed ibnu malik isagu wuxuu leeyahay tanwiin keliya shaygu haddii uu aqbalo waxaa la dhahdaa maxay munsarif baa la dhahdaa buu leeyahay wa huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasrati cinda aljumhuuri jumhuuru naxwiyiina waxay leeyihiin laba arrimood haddii uu laga helo ayaa la odhan karaa waa munsarif haddii tanwiintii uu aqbalo kasre jaritaanka lagu jirayo u aqbalo hada huwa lmusarif saasay leeyihin yow kaad qaadatidba midna jamaahiirtii nuxaada ku tagtay midna duqibaa ku tago maxamed ibnu maaliga wa jamcu taksiiri lmunsarifi isna tacriifkiisa waynu soo sheegnay maxaynu nidhi ma dalla calى akara min itnayn maca tagayuri binaai mufradihi waqabila tanwiina wاlkhafda bilkasrati isna waa intii unde maxaynu odhananaa marartu birijaalin brijaali alba xarfu khafdin rijaali ismu makfuud bilba wacalaamatu khafdihi kasratu aahiratu cala akhirihi lnahu jamcu taksiiri munariu waa jamcu taksir munarif waka wa jamci muanai asaalimi tusaalisiisna waa maxay jamcu muana asaalim isagu waa munsarifun de walaa yakunu ilaa munsarifa sida aawadeed lam yuqayidhu lmusanifu bilmunsarifi kama facala fi ma qabla kuwa hore wuxuu ku qaydiyey munsarif laakin isaga kumuu qaydin qaydid la-aanta aanu ku qaydin waxaanu ka garanana isagu munsarif u noqda bacd alculamaa inkasta ay leeyihiin haddii uu calam yahay jaaza fiihi sarfu wacadamuhu sida carafaat oo kale iyo adricaat oo kale iyo insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa maxaynu odhanayna isna tusaalihiisii marartu bilmuslimaati bilmuslimaati alba xarfu jarin muslimaati is majruurun bilba calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala akhirihi lanahu jamcu lmu'anath asalim mayna basiibayn saddexdaasay digtay marka laqmada eega tarkiibga faama alkasratu kasradii miya fatakunu waxay ahaan hiya kasradu calaamatan calaamay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan khafda jaariya majruurka waxaynu ku tacalujinay calaamatan baynu ku tacalujinay limaada waa ismu master calamadii rubaaciga ahayd baa iskale laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi waa yahay fi alaaati mawaadica meelayow saddexa dhexdood bay calaamo ugu ahaan fi smi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan ismigii almufradi la keliyeeyey ismigii almunsarifi munsarifka ahaaye sarfoomayey wa jamci tagsiiri jajabinta jamceega jamca dhexdiisay calaamo ugu ahaan jamcii almunsarifi sarfoomayey wa jamci lmu'anasi ka la dhadigeeyey jamciisa jamca dhexdiisay calaamo ugu ahaan jamcii asaalimi nabada galay halkaa maxaynu culima kaga baxnay kasro mawaadicdii ay degaysay oo saddex a ismi mufrada oo munsarifa jamcu tagsir munsarifa jamcu lmu'anas asaalim waka halkaa waxaynu ka garanaynaa ismiga in saddex loo qaybiyo hore horeynu soo ma maaha saddex kale saddexdaa kale waa maxay mutamakin amkana mutamakin amkana iyo mutamakin hayru amkana iyo hayru mutamakin walaa amkan saddexdaasa loo qaybiya mutamakin amkana hadii aad maqashaan waa mucrabka munsarifkaa mutamakin hayru amkana haddii aad maqashaana waa mucrabka maalayansarifka hayru mutamakin hayru amkana haddii aad maqashaana waa ismiga mebniga ayaa la dhahda insha allah waan gaari doona iyagoo faahfaahsan wa amal yaau yadimi ya fatakunu waxay ahaani hiya yadu calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan fi halaathati mawaadica meelayow saddexa dhexdood bay calaamo ugu ahaan fi lasmaai magacaanta dhexdooda ayay calaamo ugu ahaan asmaadii alkhamsati shanta ahayd wa fi taniyati ay wa fi lmuhana ismiga labada laga dhigay dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan waljamci jamca dhexdiisay calaamo ugu ahaan jamca meeshaa ku jirta ahdi dikriya ama dihniya ahoo waxa lala sheegay qariinada kutusinaysa waa maxay dikru huna maca taniya taniya la raaciyo sooma taniya la raaciyo mid labaad waxaa kaloo soo baratay jamcu taksiirka munsarifkaa waxa lagu eraabayo waad haysataa jamculmuana saalimna waad haysataa keliya waxa kaa maqan jamcumuakar salim sooma de waa jamc muakar aljamcu maadaamaad aragtay tafniyana lala xidhiidhiye qariinadaasa weliba kusii tusinaysa yaadiina waxay degtaa bu ina yidhi sheekhu saddex mawdic saddex meelood asmaa lkhamsa waynu soo baranay maxay ahaan jirtay saw jaaa abuuka yar ayto abaaka kumaynan soo baran tusaale waaad waxaad keentaa xarfu khafdun xagga hore ka geliya marartu biabiika wa akhiika wa xamiiki wa fiika wa thi maalin waka markaa biabiika albaab xarfu jarin abika ism majruur bilba wacalaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasrati lأnnahu ism min alasmaaءi اlhamsati abuka mudaaf wlkaafu damiir mutasilu mabniyu calى اlfatxi fi maxali jarin mudaafu ilayhi baa la odhanaya tasniyada tusaalaheegii soo maynaan soo marin jaaa zaydani maxaa lagu rafci jiray maxaa lagu nasbin jiray y maxaa lagu khafdinaya ya soo maa tusaalaheeda marartu bizay dayni caamilkun baa loo kala duwaya markii hore de marka horna caamilu nasb aha iminkana waa caamilul khafd ama caamiluljar labada cibaaro taatiraatidba waa cibaara kuufiye iyo cibaara basriye bizaydayni albaabu xarfu jarin zaydayni ismajruurun bilbaawi calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can ilkasrati liannahu muhanna wnuunu ciwad can tanwiini aw اxaraka aladayni kana fi smi mfradi jamca ukalaya marartu bizaydin un baa laohanaya isagana zaydin ismajrun bilba calaamatu jari alyaau niyaabata can اlkasrati lأnahu jamc mudakr asalim wnuunu ciwad can tanwiini aw xaraka aladayni kana fi smi mfradi halkaana culima maxaan kaga baxnay yadu oo xaalatu khafdo joogta oo calaamo unoqotay khafdo ya oo calaamo noqotay khafdo saddex boos ayay degtaa waa asmaa lkhamsa oo lagu rafcin jiray alif laguna nasbin jiray lagu rafcin jiray waaw laguna nasbin jiray alif waa taniyo oo lagu rafcin jiray alif laguna nasbin jiray ya waa jamc mudakar saalim oo lagu rafcin jiray waaw laguna nasbin jiray ya saddexdaa mawdic bay degtay yadiina ka gudba wa ama alfatxatu fatxadi fatakunu waxay ahaani hiya fatxadu hiy xageenu ka keenay waa kaana ismiya takunuda ismiyadii weyaan fatakunu waxay ahaan hiya fatxadu calaamatan calaamay ahaan lilkhafdi khafdo ayay calaamo u ahaan filismi ismi dhexdii bay calaamo ugu ahaan alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomin oo isagu tanwiintii aan qaadanahayn waynu soo tacriifinay sooma ismi maalansarin maxaa la odhan jiray maa dalla calaa waaxidin walam yaqbal tanwiina والخفض bاlkasrati ama ما دل على أكثر من اثنين مع تغير بناء مفرده ولم يقبل التنوين والخفض bاlkasrati haddii u jamcu tugsiriye marka eeg sheekhu wuxuu inoo ijmaaliyey halkan mawduc uu inoo ijmaaliyey wuxuu inagu yii ismi ladi laa yansarif inagu waan tafsiilinayna oo waxaynu odhanaynaa waxa ku guda jira laba sm mfradu غayru munsarifin jamcu taksiirin ayru munsarifin labadaasaa ku guda jira markaa saasaan utafsiilinayna markaa labadaa maxaa degaya fatxaa degaysa sheekh tusaalaheedii marartu biaxmeda axmeda albaabu xarfu jarri mabniyun cala lkasri la maxala lahu min alcraab lianahu xarfun soo ma ila badu waa xarafe axmeda ism majruurun bilbaabu calaamatu jarihi alfatxatu niyaabatan ya wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun cala akhiri niyaabatan can alfatxa lianahu ismun maa laa yansarif wlmaanic lahu min asarfi kada wa kada weli maydaan gaadhin waxa u diiday maad dhiganta sheekh sheekuba kama warramin ma inaga daaya maalasarf waxoogaa baa ku jire jamcu tafsiirkiina soo qabta ya marartu bimasaajida bimasaajida alba xarfu jarin masaajida ism majruurun bilba wacalaamatu jarihi fatxatu ظaahiraة calى akhirihi niyaabatan can اlkasrati lianahu ismu ma laa yansarif wlmaanicu lahu min asarfi wu inoo iman doona insha alla siqatu ah, muntaha aljumuc uu inoo iman doona markaa waka labadaa mawdicna yaa degay fatxa inoo degtay ism waa lainsarifka sheekhu kama waramine kutubta damaan insha alla ugu tegi doona waxa jirta waxa la odhan mawaanicu sarfi oo culimadu ilaa sagaal ay gaadhsiiyaan sheekhi la odhan jiray ibnu nuxaas ba hal bayt ku jamcin jiro wuxuu yidhi ijmac wazin caadilan anis bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula halkaa bayt buu ku jamciyey tafaasiishoodii siday u insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa culimay waxoogaa adagii baa ku yar wa ama alfatxatu fatxadii fatakunu waxay ahaan hiya fatxadu calaamatan calaamo ayay ahaan lilkhafdi khafda ayay calaamo u ahaan filismi ismi dhexdii ayay calaamo ugu ahaan alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomaha inoo tanwiinu sarfigii aan aqbalahayn waka halkaa maxaynu kaga baxnay aqsaamu licraab qaybtii saddexaad oo khafda ahay halkaa waxaynu ka garanaynaa mawaadicdii koob iyo tobanka ahayd bay udegaysaa soo ma la sheekayna soo sheegay wuxuu inagu yihi sheekhu walaa he walaa khafda fiiha afcaasha afcaasha muxuu inagu yidhi walaa khafda fiiha marka ismiga daahirkaa tiradiisu imise ma isku dhex daadato culimo sideed somayan ismiga daahirkaa tiradiisu sideeddii mawduc baa laga helayaa fatxo sideeddii mawduc baa laga helayaa man ujeeda khafdada calaamadaheegu sideeddii mawduc bay kala degayaan siday u kala qaateen waxaa asal ah kasre saddex bay degtay ismi mufrad oo munsarifa jamcu tagsir munsarifa jamcu muanath asalim saddexda ayaa degay kasra inoo degtay alasmaa alkhamsa almuhana jamcu mudakar salim saddexdan ayaa inoo degay yadi ba inoo degtay imisaynu haysanaa laba lix mawdic iyo iyo laba calaamadood sideedii mawdic maxaa inoo dhiman laba mawdic iyo hal calaamada soo odhaysa ma tina wata fatxaa laba degaysa labada ay degaysaa waa maxay ismi mufrad oo maalayansarifa jamcu taksir maalayansarifa markaa sideedii ismiga daahirku ulahaa khafdo waa laga helaya waka khafda markaas ka baxday markaa waxaa kaaga baxaya un saddexdii afcaash ka gudba waliljasmi jasme waxaa u sugnaaday calaamataani laba calaamadood asukunu sukuun walxadfu iyo xadaf jasma maxay leedahay laba calaamadood bay leedahay labada calaamadood waa maxay waa sukuun iyo xadaf labada calaamadood bay iyadu leedahay waayahay tacaariiftooda horeynu usoo sheegnay sukun maxaa la dhahdaa sukun waxaa la dhahdaa did lxaraka xaraku kasoo horjeeda xaraku kasoo horjeeda isagu xagga luqada isilaaxana waxaa la dhahdaa sukun haddii aad maqashaan xadfulxarakati xarakada haqada laga saaro oo la gooye ayaa la dhahdaa sukun waxaa kuu yimid xadafka luqada waxaa lagu dhahdaa alisqaat aw ilqacu waa goynsh wax la gooyo ama ridid wax la rido isilaaxa muxuu noqonayaa suquudu xarfilcilati aw nuuni liljaazibi bay yidhahdeen culimadu waa inuu dhaco xarfulcilihii ama nuunku waa inuu daaqada ka baxo liajli jaazimi jaazim dartiina weliba he uu u dhaco nuunku ama xarfu ciluhu kaasaa la dhahdaa markaa wuxuu yidhi waliljazmi jazmo waxa u sugnaaday calaamataani laba calaamadood asukunu reebniin walxadfu iyo goyn labadaa ayuu leeyahay waa laba calaamadood mawaadicda labadan calaamadood ay degayaan ma koob iyo tobankiiba meye way fududi waa maxay waa saddexdii afcaasha oo hore laynoogu soo sheegay walaa khafda fiiha afcaasha sheekh lama khafdiyo soo ficilka mudaaric saddex muu ahaan jirin muxuu ahaan jiray ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri ficlu mudaaricun muctalu laakhiri alamhilatu lhamsa ficilka mudaarice saxiixulaakhiriga tacriifkiisa oon soo sheegno maxaynu nidhi kulu ficlin mudaaricin lam yakun aakhiruhu alifan walaa waawan walaa yaa muctalkana waynu soo tacriifinay maxaynu nidhi kulu ficlin mudaaricin aye kaana aakhiruhu xarfu cilatin sooma ama kana akhiruhu waawan aw yaaan aw alifan kaadoontisba afcaal khamsana waynu soo tacriifina maxaynu nidhi kulu ficlin mudaaricin budia bitaai warafaca alalifa walwaawa walyaa aw kulu ficlin mudaaricin budia bilyaai warafaca alwaawa walalifa faqad soo ma intii waa yeesha marka wuxuu yidhi fa ama sukunu sukuunkii miya fayakunu wuxuu ahaani waa nina soo ma aragtid fayakunu wuxuu ahaani huwa sukuunku calaamatan calaamu ahaani liljazmi jazme ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdiibuu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ficilkii asaxiixi laakhiri dabayaaqada ka fayoobaaye xaggiisa dambe saddex xaraf ayna fadhiyin ee ay fadhiyeen shan iyo labaatankii kale soo haray imsaa soo haray shan iyo labaatan kale soo ma shan iyo labaatan kale xuruf wijaaga kamida marka saddex laga jaro saddexda xarf cille shan iyo labaatan kale ayaa shan iyo labaatan kaa kale mid kamida ayaa u dambeeya wey macnaheedu markaa ficilkaa mudaaric ee saxiixul aakhirka maxaa lagu jasminayaa sukun baa lagu jasminaya culimo tusaalihiisi eeg waa inuu saxiixul aakhir yahay aye idaa dakala calayhi jazimun walam yatasil biaakhirihi shay saasuu macnuu dhacayam waa inuu saxiixulakhir yahay xarficil horta kuma jiro xaggiisa dambana de waxyaalihii caraabtiisa naqlinaya ama binihiisa waajibinayana kuma jiro jaazimna wuu galay soo ma maxaynu samaynaynaa markaa sukuun baan ku jasminayna maxaa la odhanayaa saw daraba maa lam geli sheekh lam yadrib akala ficil mudaaric ka dhig yakulu soo maa lam xagga hore ka geli lam yakul lam yaqcud lam yajlis wahaakada saasaad wadaysaa markaa eeg yadrib ficilun mudaaricun majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi الsukun لأnnahu ficl mdaric صaxiix اآkhiri walam ytaصil bآkhirihi shay waaba sid bayla tahay وama اxadfu faama sukunu sukunkii miya fayakunu wuxuu ahaani huwa sukunku calaamatan calaamo ayuu ahaan liljazmi jazme ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdii buu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii asaxiix اaakhiri dabayaaqada ka fayooba asaxiix اaakhiri waa mudaaf iyo mudaaf iley soo ma labadiina haddana al bay leeyihin soo ma arki labadiiba al bay insha alla waan gaari doonaa waan gaari doonaa insha allah waxyaalo gaara ayaa jira oo iyagu aqbali kara sidaa laakin mudaafka hore markuu alka leeyahay dee ka dambe mudaaf ilaygu alma yeeshe moogta waa yahay wa ama alxadfu miya fa yakunu waxa u huwa xadafku calaamatan calaamo ayuu liljazmi jazme ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdiibuu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaarica ahaa ficilkii almuctal lilaakhiri ka jirana dabayaaqada ka bukee ka xanuunsanayay waxaa fadhiya saddexdii xaraf mid kamida shan iyo labaatankii mid kamidii ma fadhiyo lakin maxaa fadhiya saddexdii xarfu cillaha la odhan jiray mid kamidaa fadhiya haye tusaalihiisii sawra maa garan maysaan dee mudaariceeya yarmi yakshaa yadcuu soo ma haddaba jaazim geliya lam yarmi lam yaksha lam yadcuu mid kasta waad arkeysa xarfu ciliyun baa daaqada laga saaraya go'aya lam yadcuu yadcu ficlu mudaaric majzumun bilam wa calaamatu jazmihi xadfu xarfi lcilati wa huwa lwaawu wاdamatu qablaha dalat عalayha niyaabata can الsukun lأnnahu ficlu mudaaric muctal akhiri bilwaw kuwa kalena waa lamid yarmi ficlu mudaaric majzum bilam wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiya lya wاlkasratu qablaha dalat عalayha niyaabatan can sukun de sukunkiibu naabka yahay ka kalena waa lamid waa xadf xarficilla wahiya alif walfatxatu qablaha daalatan caleyh waxaa ku kala tusinaya hadduu alif go-an yahay fatxa alkarka taalla hadday waawi go-an tahayna damaa taalla hadday yay go-an tahayna kasraa taalla limaada alifta waxa munaasaba mar kasta reebta fatxo ah, sooma ya-dana mar kasta waxaa reebta kasro waawdana mar kasta waxaa reebta damo idan wawdaasi waxaad garanaysaa inuu meesha wuu ka go-an yahay damadaasi kasradana waxaad ku garanaysaa inuu yeyi ka go-an tahay aliftaana waxaad ku garanaysaa waxaan ujeeda fadxadana waxaad ku garanaysaa inay alifi go-an tahay wa ama alxadfu xadafkii miya fa yakunu wuxuu ahaani huwa xadafku calaamatan calaamo ayuu ahaan liljasmi jasme ayuu calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdiibuu calaamo ugu ahaan ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii almuctal lilaakhiri dabayaaqada ka jiranaa iyo wa fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ayuu calaamo ugu ahaan allatii afcaashaasoo rafcuhaa ay rafculafcaali afcaasha godaalkeedu haabitun haabit uu ku sugnaaday binuuni uu ku sugnaaday nuuntii athaabitati fi lafdi lafdiga kusugnayd xaalatu rafco so lama soo celaa jiro hubuutu nuun nuuntii sugnaan jirtay marka uu marka ay afcaal khamsuun marfuuca tahay ayuunba iminka daaqada laga saaraya liajli ljaazim tusaalaheedi waa maxay soo yadribaana garan mayse yadribaana u jaazim xagga hore ka geli lam yadribaan umay noqonaysaa sheekh nuunki unbaa go-ayade yadribaan ficlu mudaaric majzuumu bilam wacalaamatu jazmihi xadfu nuun niyaabatan can sukun lanahu ficlu min alafcaali hamsati alfitnainkaasna facl buu noqonaya iyo wa fi lafcaali afcaashii ayaa calaamo ugu noqon allatii afcaashaaso rafcuhaa afcaasha godaalkeedu haabitun uu ku sugnaaday binuuni nuun uu ku sugnaaday nuuntii athaabitati fi lafdi lafdiga ku sugnayde markii aynu joogno xaalaturafca halkaana culima waxay naga dhamaaday aqsaam licraab qaybtii afraad calaamadaheegii oo laba noqday mawaadidoodii oo saddex noqday khulaasat lqowl baabkani wuxuu ka warramayaan idinku yidhi maxay baabkani waa baabka ugu dheer kitaabka laba masale u ka warramay labada masale o ka warramay waa dikru calaamaati icraab icraabka calaamadihiisa baabkana lagaga sheekeeyey waynu aragnay waxaa kaloo ynu kaga soo warranay dikru aqsaami dikru mawaadici calaamaati aqsaami icraab labadaa masalo ayaa baabkan uu ka warramayey rafca waxay yeelatay afar calaamadood iyo haddaynu ijmaalino sideed haddaynu tafsiilinona koob iyo toban mawdic nasbana waxay yeelatay shan calaamadood haddaynu ijmaalino waa sideed mawdic haddaynu tafsiilino waa tafsiilu afdaliye waxay yeelatay koob iyo toban mawdic khafda waxay yeelatay saddex calaamadood iyo haddaynu ijmaalino haddaynu ijmaalino mise mawdic kusheegay shee y mise sheegay haddaynu tafsiilinana sideed jasna mise calaamo yeelatay laba mawaadicdeediina intii baalkan ku sheegay yada mawaadicdeediina saddexdii baalkan inoogu sheegay saddexdii balkan inoogu sheegay baabkii ugu horreeya baabulkalaam imise masalu ka warramayey saddex masaluu ka warramayey tacriif lkalaam aqsaam lkalaam dikru calaamaati aqsaam lkalaam baabkii labaada baabulicraabna wuxuu ka warramayey saddex masalo tacriif licraab aqsaam licraab dikru lmucrabaat baabkan haddaan ku jirnaana wuxuu ka warramaya laba masalo dikru calaamaati licraab dikru mawaadic calaamaati licraab waa imise masle inu haynaa weli sideedii masale uman haynaa waa yahay fain qulta haddii lagu idhahdo lima ucriba almusana waljamcu bilxuruuf musanaha iyo jamca maxaa xuruuf loo icraabay haddii lagu idhahdo su-aashaa la weydiiye ardayow waxaad kaga jawaabtaa likwnihimaa farca lmufradi likawnihimaa eh, farca lmufradi mufradkay farac u yihiin mufradka iyo musanihiyo jamc midkaa asala de wax ka yimaadaan sooma kee laga imanaya marka hore ka aslan sooma iyagiina waa farac wlxuruufu farcu xarakaat xuruufna ayay farac ka yihiin xarakaadkay farac ka yihiin fa ucdiya alfarcu lilfarci wاlaslu lilasli faricii oo muhani iyo jamac ahaa maxaa la siiyey farac oo ah xuruuf mufradkii oo asalana maxaa la siiyey xarakaadkii oo asala saxiix wala lah su-aashaa saasaad kaga haddee su-aal kale lagu weydiyo lagu dhahdo musanaa xaalatu rafca maxaa alif loo icraabay waa iska min baabi lfawaa'id jamacana maxaa wow loo icraabay waa su-aal lagu weydiin karo musanihii alif baa lagu rafciye xaalatu rafca wowdiina he jamca waxaa lagu rafciye xaalatu rafca soo maa waxaynu odhananaa musanuhu wuu culus yahay oo siduu u cuslaaday hadalka carabi ay ku hadasho aad u fara badan jamciina wuu fudud yahay hadalka carabta ay ku hadasho ayaa kooban oo yar kii fududaa oo alifa waxaa la siiyey kii cuslaa oo musanaa kii cuslaa oo wow ana waxaa la siiyey kii fududaa oo jamaca si uu xasilo tacaadul sidaa iskugu dheeli tiraadaan haddee su kale lagu weydiiyo lagu hahdo xuruufu culli maxaa saddexdan loo wada icraabi waaye ila laba mid unba la icraabay laba keliya la icraabay musanaa waxaa la icraabay alif iyo ya jamacana la icraabay wow iyo iyo ya la icraabay maxaa loo icraabi waaye mid kasta saddexdii xarful cille waxaad kaga jawaabaysaan si ayna ula dhignaanin asalkii oo asmaaulkhamsa asmaaulkhamsa la icraabay saddexda saddexda xarfi cilaba saddexda saddexda xarfi cilaba iyaga sidaa aawadood laban baa la icraabay si ayna ula sinaanin ilain asmaaulkhamsi waa mufride asmaaulkhamsi muna mufradayn waa mufrad sheekh an takuna mufrad ti shuruudeeda kamid ah waa yahay kale lagu weydiye waa su-aashii idin weydiinaye farqiga udhexeeya waxa weeyaan ya-da waxa ka horeeya waa la fadxiya soo ma waxa ka dambeeyana waa la kasriya maxaa laisku raacin waayo kasro looga dhigi waayo haddii lagu idhaahdo waxa laga cabsanayaa laba kasra in isku xidhaa in isku xigaan yaa reebanina ay u dhaxayso haddii su-aal kale lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo dabayaaqadooda maxaa nuun loo keenay sawtii nuuntu ficilka gaarka ku ahayd laguma odhan karo nuunta yaa gaar iskaga laha culimo laydinma weydiinayo su-aalaha insha allah waa iska min baabi faa'ida intaa horun baa laydin weydiin doonaa insha allah waa iska min baab ilfaaida laakin nuun maxaa dabayaaqadooda loo dhigay sawtii nuuntu gaarka ku ahayd ficilka waa suaal lagu weydiin karo waxaad kaga jawaabaysiin nuunta ficilka gaarka ku ihi waa nuuntii ahayd calaamatulicraabka iska ilaali nuunta ficilka gaarka ku ihi waa calaamatlicraab oo hubuutu